aswaatu alkhayr waxay idiin soo gudbinaysaa nashiidadaanjabhaadkii islaamkow jiira cadowgeenna jiida bakhtigooda jidadka u fariista jabhad jabhad jabhaadkii islaamko jira cadowga jiida baktigooda jabhad jabhad jabhaadkii islaamko jira cadowga jiida baktigooda jarmaad iyo guuro jugtoo lagu hayo jabkooda ku imaane jarjara cadowe jabhad jabhad jabhadkii islaamkow jira cadowga jiida baktigooda jabhad jabhad jabhadkii islaamkow jira cadowga jiida baktigooda jilkii islaamko guba gaaladan jah wareersha jeero dalkeenka booxo gaaladan jiifudiidajabhadjabhadjabhadkii islaamko jira cadowga jiida baktigooda jabhadjabhadjabhadkii islaamko jira cadowga jiida baktigooda jidadka u farista jukeya galadane jarjara hilibkooda jabkooda ku imaanejabahadjabahadjabahadkii islaamkow jira cadowga jiida baktigooda jabahadjabahadjabahadkii islaamkow jira cadowga jiida baktigooda